alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi salى allahu alayh wasalam min shuruud aلsalaaة alati akhadnaha fi اlaxaadiis almutaqadima minha satr اlcawra wa minha istiqbaal اlqibla wa minha الطهاarة ومنها القيام هل هو شhرط أم ركن فضل ya طهاarة طهاarة markaa طهاaraة المكان baad sheegtay صح طهاarة من الحدث الأكبر والأصغر y ya دخول الوقت str اlcawran waa la sheegay sax haya الsutra hal hiya sharط min shuruud الصلاة laysat min shuruud الصلاة inama hiya mustaxab aw waajib dee shuruud salana maahe waa wax ku dhex jira salaadii way shuruudaha dee kale waa shuruud ay la wadaagaan shuruudda salaaddu ay la wadaagayso matalan alislaam iyo alcaqlu iyo atamyiiz iyo culamada fiqiga qaarkood ay sheegaan dee kuwaasina waxay kala siman yihiin shuruuddaasi e ah. waa shuruud loo dhigayo xajka iyo salaada iyo de qofkii hadduu muslim yahay iyo inuu muslim yahay iyo dee inuu caqligiisu joogo hadduu majnuun yahay amba waalaya dee waxba laga qori maayo saasoo kale dee ilma yaro wax kala soocayay inuu yahay oo toddoba sano iyo wax ku dhow dhow yahay marka istiqbaalu qibla laga warramayo qiblada xaggee baa loo jeestaa horta fi shimaal ah. Ah. innaga dee waqooyi bay naga xigtaa waa innaga tahay soo maha ka waran dadka kalena ah, yastaqbilu alqibla min ayi jihati kanat waay haddaba hal ystaqbilu ilى jihatiha aw ilى cayniha ya ilى jihatiha way aye wiilka hadda malka a ya haddaad caadi u arkeyso haddaad arkeyso in kaana yushaahiduha falaa budda an yastaqbila caynaha soo maha waay haddii laakiin aanu arkeyna ilى jihatiha maa bayna almashriqi wاlmagribi qibla waay ayb low salaa waaxidu ilى gayri اlqibla wa huwa yadunu anahu salaa ilى اlqibla lakin bacdama kharaja min الصلاة waاnsarafa minha تبين له أنه صلى إلى غير القبلة فما حكم صلاته صحيح نعم صلاته صحيح لكن واحد تذكر أنه صلى بغير طهارة فما حكم صلاته آه يعيدها واحد صلى وعورته ظاهرة لكن بعدما خرج من الصلاة تذكر أيضا أنه صلى وهو وعورته ظاهرة أو لوست مسطورة آه تفضل يعيد أيضا آه <laughs> لا يعيدها soo celmayo laakiin hadduu camdan cawradiisa u qaawiyey intii cawrada salaada ahayd ugu tala galay maxaa ay noqonaysaa salaadiisu waa waa baatila hadduu ogaan qiblada uga jeestay isagoo wax alla wax keenaan u jira haye salaadiis waay waxaad ku baraarujisaan dhalinyarta shaararka iyo saraawiisha ku dhegan xidhan qaar badan baa wax laga yaabaa marka hore cawradood ma muuqato lakin markuu sujuudo maxaa muuqanaysa in shaarkii soo durkaa laga yaabaayo dabeetana halkaa cawradiisi ay ka muuqato markaa in dadka loo sheegana waa muhim in lagu celceliyo waxaa jirta salaad hunaaka salaatun tasixu ilaa gayri alqibla famaa صلاة ah. salaad naafila hmm, sunihii kacbada dusheeda ma lagu tukan karaa dhexdeedana hmm. qof baa tukaday oo salaad buu ku tukaday kudaafa dhexdeed famaa xukmu salaati <laughs> tasix maca alsmi in kaana mutacamida qof baa salaada wuxuu ku tukaday xerada geela haye salaadiisi way ansaxaysaa waana ku dambaabaya soo maha oo rasulku wuxu ha ku tukanina xelada adhiga ka waran ya waay oo markaa malfarqu bayna macaadin اibil wa maraabid اlganam dee rasuulkaa inoo sheegay soo ma alay الslat slaam haye haye haye shaydaanka ayaa ku lug leh kaas geelaas iyo meesha ku tukan lagu magaranaysa kuriskeedana u saarayay shaydaanka aakhiro geel ma lagu dhaqdaa aakhire nimaan geel lahayn lama ammaaneyn <laughs> asxaabihii horeba waa ku intifaaceen haye nin cabdikaahil adhaaba gabaygaa tiriyaa la dheh bal ka warran haddaba adi ma lagu dhaqdaa waaye rasuulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam fa inahaa min dawaabi iljanna markuu sheegaya adhiga waa xoolaha jannada duufka ka siimiya <laughs> adhiga geel dahababa lakin dee jannada hadduu doono qofku helayaa sida xadiis ku sugan alaa nujubi fir calaa nujubi اlfirdowsi gabaygii xayat ibn abi daawud waa kii ku jiray halkaa baydkaas waan ilowsanahaya ya calىa nujubi fi lfirdowsi tasraxu binuuri tasrax waa geel ayuu qofkii raacayaa dahab ahoo nuur ahoo aada yaabayso oo iska soo daaqaysa <laughs> haye ma sha allah ma xukmu الصalaaةi ilى اlqubuuri wa fi اlqubuur waa balunkaadi qolooyinka fogfog baynu sirina halkaa nima gacan taagay sidaa kae ma xukmu الصلاة ilى الqbور laa يجuز w في الqbور lakin hal صaxت صلاaته am lا اladي صلى عlى الqbور aw صلى في الqbور hal صaxت صلاaته am lا laa taصح salaadaasi ansixi mayso waayo qubuuruhu de in badan ba waxaa dhici karta jiha kastood ujeesato qubuur inay kaa xigaan maxaa loo shardiyaya anlaa yakuna hunaaka fasilu bayna اlmusali wa bayna alqubur alfasil qad yakunu shaarica waasica waqad yakunu binaan waqad yakunu ashaaran waqad yakunu gayra dalik inta u noqon kara ma xukmu salaati fi الnicaal lakin yushtaradu maada an takuna طaahira kayfa yakun taطhiir annicam bituraab adigoo salaad ku jira haddii lagu salaamo maxaad samaynaysaa waad ishaaraysa adigoo salaad ku jira haddaad hindhistana hadduu saaxiibkaa ku duceeyena uu kaa gardaraya <laughs> waay hooyadu hadday ilmaheedu yaraa iyadoo xambaarsan ama markaa xaggan hore ku haysata oo marna dhigaysa marna qaadaysa ay tukato bal ka waran adigoo salaad ku jira buu ayuu hangarale halkaa soo maray amba dubuqalooc say dadku u yaqaanaan amba markaa abeese weyn ba halkaa soo carartay maxaad samaynaysa ya fadhaqaad tiirinaysa mise <laughs> waad dilaysaa hadday kuu suurtagelaysa waad dilaysa waa loo lagu baneeyey marka alkhushuucu fi الsalaa xukmuhaa xukmuhaa fadl fadl haya ma xukmuha alkhushuc fi salaa waajib a muwaafiq a a haya sunna waajiba wa bacduhum وبعضهم شhرط وبعضهم قالوا إنه شhرط ما هي الأسباب المعينة على المصلي أن يخشع في صلاته ما هي الأسباب أسباب جلب الخشوع آه الخوف من الله سبحانه وتعالى وتذكر أنه يصلي وهو يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى وأيضا halkaa nimaan weli gacanta ka taagay haye haye weli gacantaynu iska wadayna ha hay ya tadabbur ma yaqra'uhu الشhخص min qur'ani وأdkaari في الصلاة ولا بد أن يعرف معناه hay ومنها ya النظر إلى موdع السجود أحسنت ومنها أن يتقدم إلى الصلاة قبل الأذان أو بعد الأذان ولكن يصلي النوافل قبل الفرائض واي ومنها ها يا Ah. ya irfac sawtaka qaliila xataa asmac ishqaal cabdilqaadir o masha allah o dadaalisa lakin kuma fahmi weli haye muxuu ku uhi saxiibka ya ifriq baad ku adimaysaane haye duhur xuduur alqalb waay qalbiga in lasoo xaadiriyo waa taas waxaasoo dham waa asbaabtii keenaysay asbaabta maxaa kaloo ka mid ah kuwaas markaa waa waxyaala iijaabiyadu le hala helo soo maha maxaa loo bahanya o kale ya cadam alxaraka الsukun wa cadam اlxaraka bimacna اlqunuut waqumu lilahi qaanatin haye wixii meesha mashquuliya inu ka saaro waa qodob isna muhiima ya oo ay ka mid tahay mثala kula ma yushawish qalbah wayushqilhu can اlkhushuuc marka wixii mashquulinaya oo kale inuu ka saaro meeshaas sida rasulku ba alay slat slam marada iga celiya oo tahay kan اkhtilaas macnaahu bالsomaliya maxaa ti ikhtilaas muxuu noqonaya dhufashadii ha sax sax sax inuu dhufto وعن jaaبر بن صبر رضي الله عنه qال qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم laynتahiyana أqوام يرفعuuna أbصاarهم إلى السماء في الصلاة أو lا ترجع إليهم رwاه مسلم وعن jaaبر بن صبرة رضي الله عنه qال wuxuu hi qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم layantahiyanna ka reebtoomeen oo ka reebtoomeen ama ka joogsadeen oo ka joogsadeen aqwaamun dad yarfacuuna kor u qaadaya absaarahum araggooda ila asamaa'i samada fi salaati salaada dhexdeeda aw ambaba laa tarjicu ilayhim dib ugu soo noqon mayso rawahu muslim marka xadiiskana wuxuu sii caddaynaya in qofka si khushuuci ugu timaado waa inuu mowdici sujuud eego oo aanu indhaha kor u qaadin khatarta ka dhalan karta inuu qofku isagoo tukanayo indhaha kor u qaado xagga sare eegeego waa dembi weyn ciqaabna wuu ka dhalan karaa kii aakhira marka laga reebo ka adduunyo oo ah in ilaahay kuba imtixaamo qofka indhahaba in loo soo celin waayo aragguba kusoo noqon ba waayo hana sahashanin oo markaa ah haysan waa wax markaa ah waciidune laakin ilaahay subxana wa taala qofka waa ku imtixaami kara waxay culimadu u badan yihin inaanay salaadiisu buraynin hadduu eego maalan walow dembigaa haba qaato oo dhabarkaa ku xambaartee in salaadiisu ay ansaxayso culimada qaar yidhi ba jira salaadiisu ma ansaxayso qof xaggaa egeegaya layantahiyanna lawallah yantahiyanna waa ficilkii mudaarico nuru tawkiidku galay markaa ta'kiid baa ku jira way iska dayni oo iska dayni dad indhahooda kor u qaadaya salaada ila samaa samadu waa wax ka soo sarreeya ereyga sama macna waa sarreynta fi salaa aw laa tarjicu ilayhi amba kusoo noqon mayso ilahay subxaana wa tacaala uu ka qaadi doonaa gebigoodaba taasaa lagu imtixaamaya marka mawdicu sujuud buu qofku eegaya laakiin culimo qaar waxay ka soo reebeen qofka la tukinayay ee matalan safka hore kale ku jiray inuu eegi karo imaamka ay banaan tahay maadaama ay asxaabtu soo wariyeen ridwaan ullahi calayhim rasuulka alay sla slm garhkiisa dhaqdhaqaaqaya ee weyn inay ku garan jireen inuu xaqreeyayo taasina waxay kutusaysa de inay rasuulka eegeen calayhi isalaatu wasalaam marka laga reebo marka uu qofku atixiyaadsanayo marka xagguu eegaya fartiisaasuu eegaya marka marka u atixiyaadsanayo walahu muslim wuxuu soo wariyey can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi samictu waxaa maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam yaquul isagoo leh laa salaata salaadi uma ahaanin oo salaadi ma jirto bixadrati الطacaam cunto meel ay taallo walaa huwa ay walaa salaata salaadi ma jirto wa huwa isaga oo yudaaficuhu ay riixriixayaan oo ay curayaan alakbathaani labada xuni ay curayaan xadiiskan horena waa soo maray macnihiisa shalayna waa sheegnaa waxa uu tilmaamayaa un qofkii haddii cunto u baahan yahay salaadiina ay gaadhay oo dee cuntadaasi maskaxdiisii iyo fikirkiisi ay qabsanayso ujeedadii salaadda laga lahaaba meesha ka baxayso khushuucdiia dabeete markaa waa inuu cuntadiisa iska wato walow jamcabaha kaga hadheean haddii qofkii matalan kaadidu aada u hayso amba saxara aada u hayso suuliga u baahan yahayna sidaasoo kale uu ka hadhi karaa jamcii ilaa uu markaa hawshaa iska soo hagaajinayo waayo maskaxdiisii baan dee joogin oo xadiisku markaa macnihiisu waa waadix laa salaata waa laadii markaa nafyiga tilmaamaysay culimada qaar baa markaa tilmaamay nafyun lisixa inay tahay oo salaadiba inaanay ansaxaynin oo laa salaata waxaa lagu qaadaya ma nafyu sixa baa lagu qaadaya mise nafyu lkamaal waxay ku qaadeen jumhuur culamaa nafyu lkamaal bay ku qaadeen oo macnaheed waxa weyaan hadduu tukado oo isagoo matalan cunto aad ugu baahan hadana uu tukado dee mar haddaanu shuruuddii arkaantii midnaba ka tegeyn salaaddiisaasi way ansaxaysaa lakin dee ajarkii bu aada u yaraysa sidaasaanay u badan tahay culimada qaar baa yihi nafyu sixa oo heerkaa ka gaadhayba yidhi inaan iska ilaalin waxaa looga qiyaas qaadanaya markaa haddaba maadaama ujeedadu la fahmi karo xikmaddan xikmadda loo diidayo qofkii markuu cuntada u baahan yahay inuu salaad tukado ama markaa dee kaadii isxadhid hayaan wax kasta oo lamid ah haddii matalan neef badani aada u hayso oanuu joogi karaynin uu u baahan yahay inuu iska faaruqiyo markaa saasoo kale isna laazim bay ku noqonayso وعn أbي هuريرة رضي الله عنه aن النبy sلى الله علي sلم قال وu ui التhaؤب hamaahsigu min الشhayطاani shayطaanku ka ahaaday faإidaa تhaأba markuu hamaahsado أxadكم midkiin falyakdib ha qariyo ha isku celiyo ma staطaaca intuu awoodo rawaahu muslimu wالtirmidiyu wazaada wuxuu kordhiyey fi الsalaati إida tasaa'aba axadukum falyakdim ma اstadaca fi الsalaa amba ida tasaa'aba axadukum fi الsalaat marka hore xadiiska nabigu alay slat slam wuxuu inoo sheegay ilaahay subxaana wa tacaala inuu jecel yahay alcutaas hindhisada oo uu necab yahay tafaawulka waayo shaydaanka xaggiisu ka yimaadaayo qofku inta markan uu hamaahsanayo qof maruu caajisay oo shaydaankuna uu jecel yahay caajiskaasi marka horta aadaabta waxa ka mid ah qofku markuu hamaahsanayo hadduu xitaa salaad ku jiriya hadaanu ku jirinba inuu afka gacanta saaro waayo rasuulku alay slat slam wuxuu sheegay shaydaankaa gelaya oo kuna qosla marka qofku habaadsado afka kala waaxo shaydaanku wuu qoslaya isagu waa ciyaarihiisii isla markaana qofkii dalaq baabuu odhanaya waxaa la arkay dad afkiiba isku soo noqon waayey intuu saa ahmaadse afkiiba isku soo noqon waayo shaydaankii markaa uu ka faa'idaystay marka horta qofku intuu isku celin karuu isku celinayaa salaada dhexdeeduna way kasii xag jirtaa maxaa uu baabka khushuucda sheekuu keenay tasaawubkaasi uu qofku markaa iska hamaasanayo ha iska odhanaya isagoo aya salaada khushuucdeedii bay diidaysaa marka haddii waxaan u wiilan uka awood badan karaaye waa inuu isku celiyo intuu isku celin karo oo dabinta hoosoo kale hadduu qaniino waa waxyaalaha dib u celinaya matala afkii aanu kala qaadaynin falyakdim mastadaca waxaa lagu fasiray bifatxi lyaai mudaarica wa kasri daai oo ah liyaxbishu walyumsiku ha ha celiyo kadmigu cadhadoo la isku celiyana waa marka hore wاlkaadimiina اlgayr lcaafina can الnaas halkan lakin waxa loga jeeda sad lfami biiطbaaqi shafatayn in qofkii labada dibnood isku qabto oo hamaasigaasi dib ugu noqdo وعn abi hurayrata radi allahu canhu an nabiy salى اlahu alay slm qal wuxu uhi atasaabubu min الshayطaani buu ka ahaaday faida tasaaba markuu hamaansada axadukum midkiin falyaktim aqriya ma stadac intu awda rawahu muslim tirmidi wazaada fi الsalaa salaada dhexdeeda halkaa waxaynu kaga soo baxnay baabkii ka warramayey alkhushuuc fi salaa oo ah muhiimadda dee salaadaba laga leeyahay iyo dhuuxeedii isla markaana ay tahay qofku inuu ku dadaalo oo nafta lagu tababartaa iyadoo kolliba shaydaanka uu qofkii leexinayo inu dee xaaladaynu ognahay haddana fataquu llaha mastadactum baa meesha taalla awoodi karto intaad maskaxda soo xaadiin karto intaad dadaali karto waa inaad ku dadaasho oo adigoo asbaabtaana tixgelinaya baab lmasaajidi masaajidada baabkoodii weyaan maadaama salaadii uu ka warramayo masaajidada iyo xukunkooda iyo aadaabta ay leeyihiin buu halkana sheekhu ku keenaya marka masaajid waxaa laga keenay masjido waa mawdicu sujuud wey sajada baa laga keeno masjidna waa almakan aladi yusjadu fiihi waa halkii lagu sujuuday wacan caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tidhi amara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu amray biminaai lmasaajidi masaajidada in la dhiso fi duuri guryaha dhexdooda laga dhiso fi duur jamcu daarin wa an tunadafa ay wa amra wuxuu amray an tunadafa in la nadiifiyo masaajidada wa tutayaba oo la udgooneeyo rawaahu axmedu wa abu daawuud wtirmidi wasaxaxa irsaalahu wuxuu tirmidi saxiix ka dhigay o yihi waxa rajaxan annahu mursal irsaal waa mursal inuu xadiisku mursal yahay oo saxaabigii meesha uu ka go-an yahay marka xadiiska mursalkiina hadduu saxaabigu un go-an yahay oo la hubo inuu saxaabigu go-an yahay saxaabiga cadaaladiisa waa lagu kalsooyay oo laguma daaleen lakiin waxaa dhici karta inuu taabici noqdo cidda meeshaa ka go-anay xadiisku marka wallahu aclam sida ay u badayn culimadu inuu saxiix yahay bay u badan tahay macnihiisuna kole waa sax masaajidada in la dhiso dee ay goob cibaado yihiin rasuulku alayh salatu slam markii uu magaalada madiine tegay tallaabooyinka u horreeyey u qaaday maxaa ka mid ahaa binaa almasjid markii koowaad masaajidkii uu ka dhisay bini camr bni cawf ee quba haddana markaa masjidu nabowigii waa kii ka dhisay magaalada madiine dhexdeeda masaajid door weyn iyo hawl mooyin buu muslimiinta u hayaayo dee cibaadadii baa la iskugu imanaya oo salaadiia ah, cilmigii baa la iskugu imanayaa wacyigelintii kalea lagu sameynaya samaynayaa ku idhahdaa dadka laga caawinaya jihaadkaa laga diyaarin jiray waa meel muhiima ah. masaajidaduna waa buyuut ullah waa guryihii ilaahay wa watacaala ilaahayna subxaana wa tacala uu jeceliya gurigiisa in la nadiifiyo la hagaajiyo markaa saasay dee ixtiraam gaar ah ay masaajidadu ay u mudan yihin wa ana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada ilahay cidnaba hala baryana masaajida ilahay baa iska leh markaa masaajidka marka la dhisayo in lilahi loo dhiso waa in ilaahay dartii loo dhiso ibtiqaaa wajhi illah hadduu qofku markaa sidaynu xadiisna marku arki doonno ujeedo kale kaleyahay is faan ku doonayo ama magac ku doonayo ama wax lamid a ah. wax alla waxaasoo dhamin camalkiisii waxay ka dhigayaan waxaan jirin oo aan sax ahayn ee waa in uu nanka dhisaya noqdo lilah ilahay darti mudhisa haddii sidaa laga helo walow masaajku dhisaya haba koobnaade eh ilaahay agtiisa waxa uu ka helaya abaalmarin weyn cid kastoo ku cibaadaysato ku tukata masaajka ashar buu ku yeelanayaa waxaa kaluu yeelanayaa in guri looga dhiso jannada man bana lilahi beyta walow ka qadatin bana allahu lahu beyta fi ljana buu nabig uri alay slat slam cushka uu galo wax leegna ha noqday qofka masaajidisa lilah ha iyuu dhisaya alla darti ilaahayna isna guribu jannada uga dhisaya masaajidada markaa waa in ilaahay lagu caabudo waa inaan cid kale lagu baryin sidaynu qaar badan imika aragnay kuwa suufiyada iyo kuwa lamidka ah ee intay masaajidada dad ku dhex aaseen dabeetana halkaa ku dul wishiriyaya ee ku meereysanaya ee baryaya mararka qaarka wa ana almasaajida lilah fala tadcuu maca allahi axad xadiiskani wuxuu tilmaamayaa kow masaajid hala dhise laakiin waa in meel ku haboon laga dhisa masaajidka masaajidka waxa la doonaya in lagu tukado soo maha marka waa in meel ku haboon laga dhiso meesha ku haboon maxay noqonaysaa meel ay daddegan yihiin o ay ku tukan karayaan fi duur hadii guryihiina meel ay ku yaalaan masaajidkiina banaan cidlaha looga dhiso dadku aanay gaariba karaynin xikmaddii masaajidka laga lahaa way ka saareysa qadiyadaas meesha masaajidadu nadaafad bay u maadaama ilaahay lagu caabudayo oo qofkii waxyaalaha khushuucda ka hor imanaya ay kamid tahay haddii meeshaasi ur ay leedahay oo ay masaajidka la nadiifiyo oo rasuulka alay sala sla waa ka diiday qofka toon iyo basal soo cune inuu masaajidka soo galo bale saxaabadu waxay dhahen qofka toon iyo basal soo cunay laga dareemo baqiic baa loo saari jiray banaankaa loo saari jiray waa qof hadda shay xalaalo cunay laakiin dadka ku dhibaya bal maxaad umalanaysaa qofka bidco iyo shar lasoo dhexgelayana masaajidkii ku dhex sameynaya wa tudayab in la udgooneeyo oo udgoonka dee islaamku waa jecel yahy nebigu waa jecel alay slat o slaam naftuna waa jeceshahay markaa masaajidada in la udgooneeyo oo wax udgoonna lagu shido waa arrin muhiima loo baahan yahay وعn abi هuريرaةa رadي الlaه عanه qala qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم qatla lah اليahuuda اtakaduu qbura أنbiyaaئiهim masaajida mutafq عaleyh wزaada mslim والنasارى qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi waslم rasuulku wuxu uhi qaatla اllahu ay lacana allahu ilaahay ha nacdalo alyahuuda nimanka yahuud la dhaahdo itakaduu waxay ka dhigteen qubuura ambiyaaihim qubuurtii nebiyadooda masaajida masaajid bay ka dhigteen mutafaq caleyh wazaada muslimun muslim wuxuu sii kordhiyey iyo wnasaara qaatala allahu alyahuuda wاnnasaara itakaduu qubuura ambiyaaihim masaajid nasaarada iyagana walahumaa waxay soo wariyeen bukhaari iyo muslim min xadiisi caaisha radi allahu canha kaanuu waxay ahaayeen alyahuud wاnasara weeyaane idaa maata markuu dhinto fiihim dhexdooda alrajulu saalix ninka wanaagsani qofka wanaagsani markuu dhinto banow qaar dhisa ayay ahaayeen calaa qabrihi qabrigiisa ka duldhisa masjida masaajid bay ka duldhisi jire wa fiihi waxaa ku jirtay xadiiska ah inuu nebigu yihi alayh salatu salaam ulaa'ika shiraaru lkhalqi kuwaasi khalqiga kuwa ugu sharka badan weeyaan waayo xadiiska nabiga calayh isalaatu salaam isna waxaynu ka fahmaynaa oo waadixuu ku yahay inaan maadaama la diiday salaada loo tukanayo xagga qubuuraha iyo salaada qubuuraha lagu dhex tukanayo maadaama ay xaaraan ahayd oo culimo badaniba ay tilmaameen ama dee culimadu bay leeyihin salaadaasi waaba baadil salaadana lilaahi loo tukanayo shirkiguna waxyaaluhu ku yimaada ay kamid tahay alquluw fi saalixiin dadka saalixiinto lagu xadgudbo bale siduu sheekh maxamed cabdilwahaab kitaabu tawxiidka ku idhaahdo awalu shirkin sababuhu inay ahayd alguluw fi saalixiin waa guluwi fi saalixiin saalixiinta oo lagu xadgudbo xadkoodii la dhaafiyey oo daba qubuurahoodii la dul fadhiistay markii dambena la beriyey dad badan oo xataa waqtigaa nabiga alay slatu slam lasoo diray wixii ay caabudi jireenna asalka saalixiinta qubuurahoodii bay ku daba lahayd iyo suuradahoodii iyo kaana rajulan saalixan yalutu sawiiqa lilxaaj waata culimo badan ihahdaan nin wanaagsan oo boorashka iyo cuntada u diyaariya dadka xujaajta abu falamaa maatow falamaa maata banaw calaa qabrihi aw cakafuu calaa qabrihi way dul fadhiisteen aba waxbay kadhiseen laa tadaruna aalihatakum walaa tadaruna waddan walaa suwaacan walaa yaquutha wayacuuqa wanasra cabdillahi bn cabaas muxuu ihi haaulaa asmaau rijaalin saalixiin min qowmi nuux waa rag wanaagsan magacyadoodu waa niman wanaagsan oo ahlcibaadaha ilaah buu isku bedelay markii dambe waayo ilaah waa cid kastoo la caabudo oo cibaado loola qastiyo yahuud iyo nasaaro ambiya loo soo diray mushrikiin sidooda umay ahayn laakiin shirki bay soo darisiiyeen oy keeneen shirkigaa waxaa ka mid ah masaajiddoodoodii iyo goobihii lagu tukanayey inay ka dhigteen meelo ay ku aasaan qofkii wanaagsanaa ama markay qofkii qabri meel cidlaa ku aasaan ayay masaajid ka dul dhisayeen sida xadiisku uu sii caddaynayo rasuulku alayh salatu slam markuu yuhuud nacdalaayo waa muxadiran can ficilihim hada muxuu ka digaya rasuulku alayh salatu slaam ficilkaa ay sameeyeen qaatala allahu waa nacdal nacdashuna waxa weeyaan waa qofkii oo dembi weyn ku jira ama gaalnimo ku jira si guud baanu rasulka alay slat slam u nacdaray itakaduu qubuura ambiyaahim masaajid halkaa maxaa laga qaadanaya ilaahay idankii muu nebi hadalka la baryaya ilaahay idankii muu ahaado awliyada waa isku qofkan isaga la baryaya isagu dee dembi ma lahaa mar haddaanu arrintaa isagu raalliba ka ahayn oo isagu markaa aanu marka hore saa laakiin kan caabudaya shirki buu samaynaya markaa la eegi maayo cidda la caabudaye waxaa la eegayaa cibaadadii ilaahay hal sarafa cibaadat allaahi ligayr illah cid aan ilaahay ahayn ma u leexiyey mise uma leexin qadiyadda la dhahdana waa arrin aada u khatar badan oo ay nimanka suufiyada iyo qubuuriyiinta iyo qaar badan oo xarakaadka ka ay sahlaan halka laga yaabo macaasida inay aada u bunbuuniyaan waxaa laga yaaba inaanay la yaabin hadii la ihahdo qabri baa halkaa laga dhisay amba tanaa la sameeyey rasuulkuna alay slat sla kaa sheegaya qofka marka har sharcigu waxay noo diidayana imikoo keliya maaha maxaa ka dhalan kara marka qofka wanaagsan markuu dhinto ayay qabrigiisa ka dul dhisi jireen ama qubuurihii bay markaa caabudi jireen oo saa ay jireen haddaba haddii masaajidku uu horeeyeyna qofkaasaa laga saaraya meel kale lagu aasaya haddii qabrigu horeeyena maxaa waajiba masaajidka in la dubiyo masaajid qabri ku hor aasan yahay amba ku dhex aasan yahayna salaad lala tegi maayo iska ilaali ilaha idankii qabrigu xagga dambeba ha kaga yaalo mar hadduu dayirkii masaajidka iyo xadkiisa ku yaallo qubuuraha in dhisana marka horeba waa arrin aan banaanayno xaaraana naha nabiyu salى اllahu alayه wasalam an yubna اlqubuur an yujasas wa an yuqcad aleyh aleyha aw caleyhi qabriga in la dhiso in la nuuradeeyo iyo in lagu dul fadhiisto wuu diiday nebigu alayh الsalaatu wasalaam waa min kabaa'ir dunuub iyo dembiyada waaweyn gaalnimada gaadhsiisa waayo qofkan qabrigiisa haddii si kasta loo dhaldhalaaliyo oo la qurxiyo oo dahab lagu xardho oo sheekh hebel xadrati fulan lagu qoro oo waxaasi isaga waxba uma tarayaane xaqiiqadu waa waxa ku hooseeya meeshaas soo maaha hadday waxu tarayso dee wuxuu odhan laha waar bal yar daaya lay dhaacan soo baxo aan oxijinta yaro qaaton yar raaxaystan yare ya waa balubkaadie dee waata islaantaydii la dumaale ama la guursade aan dibadda usoo yarbaxeen waar gurigaygii quruxda badnaa iyo fooqaygii sootan la qaatay tollaay war waar dee waxaan iga dulqaada aan soo baxe amaba dee xoog buu kusoo bixi lahaa soo saama hadde a xadiiska in aada loogu fiirsado muhiim dadkana loo sheego gaar ahaan dee dadka iyagu caamada ah aan xadiis axaadiista maqal ee mid wadaad sheeganaya oo awliya u sheeganaya ama sheekh hebel u sheeganaya ama callaama cilmi badana u sheeganaya ama faqiih u sheeganaya oo haddana waxaa sanad bishan aynu dhigaynaa siyaaradii sheekh hebel markaas halkaa la iskugu tegayaa qabrigii iyo akhtar la mariyey o wax lagu la baryaayo haddana uu leeyahay markaa diintii islaamkaan haystaayoo aan dadka u sheegaya qofkuna mar haddii fahamkiisu uu nooc kala noqdo axaadiista nebiga caleyh isalaatu wasalaam iyo aayaadkaba de u gara maraya ama si kale u fahmaya si kalu de dadka ugu macnaynaya qaala rasuulu lahi sala allahu alay sl rasulk wuxu qaatala allahu ilahay an acdal alyahuuda wاnasara itakaduu waxay ka yeesheen qubuura ambiyaaihim masaajida waa maa laa yansarif mutafaqun caleyhi wazaada muslim wuxuu ku rahiy wاnasara walahumaa waxay wariyeen min xadiisi cayisha radi allahu canha kaanuu waxay ahaayeen alyahuud wanasara idaa maata fiihi markuu dhinta rajulu saalix banow qaarisa calaa qabrihi masjidan wa fiihi ulaaika shiraaru lkhalqi kuwa ugu sharka badan mar kale rasulku wuxu alay slat slaam dadka waxaa ugu shar badan laba qolo waa kuwa man taquumu calayhim asaacatu wahum axyaa iyagoo nool qiyaamuhu dhacayo waayo intii wanaagsanayd ilahay meesha u ka saaraya dadka kuwa ugu sharka badanoo waddooyinka isku qabqabsanaya ayay saacaddu u dhacaysa iyo waladiina yatakhiduuna alqubuura masaajida iyo kuwa quburaha masaajida ka dhiganaya labadaasaa dadka u shar badan ulaaika shiraaru lkhalqi haddaba fiirso nimankaa yuhuudi ilaahay way rumaysan yihiin janno way rumaysan yihiin naar way rumaysan yihiin nebi muuse naloo soo diray bay leyihin nebi ciisa naloo soo diray bay leeyihiin haddana rasulku wuxu uhi ulaaika shiraaru lkhalqi maxay sameeyeen ilaahay subxana wa tacala cibaadadiisi inay cid kale ku larheen qofkii wanaagsanaan ay ku xadgudbeen ummaddanna way ka dhacaysaa qadiyadaasi oo latatabicana latatabicuna sanana aw sunana man kana qablakum xadwa اlqudati biاlquda xataa low dakaluu juxra dabin ladakaltumuuh hadday xitaa godka ascagalida ay galaan idinku waad ka dabageli doonta وعن أبي هريرة رضي الله عنه qال bعث النبiyu slى الlaه علي sل nبgu وxu diray khayla fardo faجaءت waxay keentay birajuli nin farabaduuhu way xidheen bisaariyatin tiir bay ku xidheen min sawaari lmasjid tiirarka masaajidka ka mid a alxadiis xadiisku sii wad uu ka dheerintan ama iqra marka waxaa laga qaadanaya halkaa qof gaal ah in masaajidka lagu xidhi karo oo jeelba looga dhigi karo hadday dantu keensato sidaa nebiguba ugu xidhi alayh isalatu salaam ninkan waxaa la odhan jiray humama bin uthal alxanafi min bani xaniifa wuu islaamay markii dambe saxaabi noqday radi allahu dhexdaa laga soo qabtay dabeetana tiirku dhowr cisho ku xidhnaa aakhirkiina waa kii islaamay markaa qadiyadaasi inay banaantayba halkaa laga qaadanaya waa markay dantaasi keensanayso bacatha nabiyu sala allahu alay slm khaylan farda ayuu diray ciidana oo faja-at waxay keento ay soo qabatay birajulin waa humaama bin unthal farabaduuhu way xidha bisariyatin tiir min sawaari masjid mutafaqun caleyh wa رضي الله عنه ana عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه mara wuxuu soo maray bixasaan xasaan binu thaabit alansaariy alkhasrajiy radi allahu canhu shaacir rasuuli illaah ayuu soo maray oo yunshidu tirinaya tirinaya fi lmasjidi masaajidka gabay ka tirinayaan yunshidu ku gabyaya amba ka gabyaya fi lmasjid masajidka dhexdiisa falaxada ilayhi wuu eegay nadara ilayhi waa eegmo amba uu daymooday oo isha uu ku yar ku diidan yahay cumar fa qaala wuxuu yihi markaa xasaan wuu fahmay inuu cumar diidan yahayoo qad kuntu waxaan ahaa haddaan xasaan ahay unshidu mid ku gabiya ay fi lmasjid masaajidka dhexdiisa ujeedaaye wa fiihi iyadoo masaajidka dhexdiisa uu ku jiro man cid huwa isagu khayrun minka he kaa khayr badan isagoo masaajidka dhexdiisa uu joogo mid kaa khayr badan yuu ujeedaa nabiga aleyه الsalaatu wasalaam waktigii nabigan gabay ka tirin jiray waxbaa helayaa mutafaqun aleyh markaa gabayga masaajida iyo heesaha iyo wax lamid ah heesaha iyo gabayada horta wixii xun mar kastaba amba masaajid ha noqoto meel kale lama ogola culimaduna waa isku khilaafeen gabay masaajidka ma lagu dhex tirin karaayo waxaa lagu soo ururiyo un masalada marka lasoo koobo gabaygaasi hadduu de wax wanaagsan ka hadlaayo oo tusaalahaan dee xasan binu saabit wuxuu ku difaaci jiray diinta oo gaaladii bu wax kaga sheegayay hadduu matalan gabaygaasi matalan ka soo qaad inuu difaacu islaamka u yahay inuu wax wanaagsan dhiirigelinayo inuu gabay cilmiya yahay iyo wax lamid ah waa sax waa lagu dhex tirin karaa masaajka hadduu laakiin gabay xun yahay matalan cayaya cid lagu caayayo amba qabaa'il lagu caayayo amba cid kale lagu caayayo amba akhlaaqad xumo uu dhiirigelinayo markaana gabaygaa lagu tirin maayo masaajka dhexdiisa o xaaraan bay ka noqonaysa xasaan bin saabit waad garanaysaan waa saxaabigii macruufka ahaa oo ansaarta ka mid ahaa gabayga aada u tirin jiray min bani najaar buu ahaa waxaa la sheegaa lixdan sano ayuu jaahiliyaddii ku jiray aanu islaam ahayn lixdan sanona muslim buu noqday boqol iyo labaatankaa sano jira halka saxaabigii kale la odhan jiray isagana labiid binu rabiica ee asxaab lmucalaqaadka toddobada mucalaqaadka ka mid a ah, waa saxaabiga keliya islaamay asxaab lmucalaqaadka isna waxaa la sheegay lixdan islaamka iyo lixdan jaahiliyadda lakin intuu islaamay gabay muu tirinba wax yaroo kooban mooyaane ilahay suurat lbaqar way ku bedelay wi gabayga wallahu aclam axkam wbillahi towfiiq wareedhaha de waxaad soo dhigteen baraaqa badane markuu sujuudsan yahay hal yadacu rugbatayhi qabla yadayhi am yadayhi qabla rugbatayhi ma gacmuhu horreysiinaya mise jilbuhu horreysiinaya waa masale culimmadu aada iskugu dhow yihiin oo gacmaha horreysi waana inoo iman doonta insha allah xadiiska maalinta dambaynu sharxi marka aynu gaano halkiisa ku gaano salaada qofku ka bixiyo sadaqada inuu yidhaahdo sadaqadan bixiye ilaahay baa ii soo bedeli doonaa dee hadalkaasi haddaanu isaga wax kale uga jeedin oonu faan iyo ismaqashiin uga jeedin wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu ilaahay baa yidhi ilaahay baa idiin soo gadaal marin doona ya ya bna aadam anfiq unfiq calayk allahuma acdi mumsikan talafan wa acdi munfiqan khalafa لماذا خلق المخلوقات دار الناس waay ninkani su-aal weyn buu isweydiiye wuxuu yihi muxuu ilaahay u abuuray xayawaanadan dhibaatada leh isagoo ilaahay yuriid llahu bikum alyusra de ilaahay waa xakiim soo maaha ficiladiisuna waa xikmad buu uga jeedaaye xayawaanada dhibaatada leh maxaa ilaahay sharkiiyo khayrka u abuuray maxaa ilaahay xanuunka iyo caafimaadka u abuuray soo xikmada ilaahay kama laha ya dee taasumay la midta kaadida geel wayse ma jabinaysaa kaadida geela ma lagu weysaysan karaa ma kaadida geela weysada ma jabinayso horeynuu soo marayo waxa hilibkiisa la cuno caanihiisana la cabo saaladiisa iyo kaadihiisu toonna nijaas ma aha masaajid ahlulbidca haystaan in lagu tukado hadday kullu man saxad salaatuhu saxad imaamathu qaacidadii qaado qof kastoo salaadiisu ansaxayso imaamnimadiisuna way ansaxaysa haddaad helayso masaajid ahlu sunna leeyihiin oo wanaagsan oo aanay ahlulbidac joogin ha u dhawaanna kaa ah sunnahaa tag haddii meel kale aanaad hayninna ku daba tuko salaadaada oo guriga ha ku tukan in cashada qofku laasimo mulaasamat lcashaa'i qabla salaati اlcishaa'i bigayri xaaja hadday maalin kasta xilligaa ugu badan tahay maxaa ka wanaagsan de isagii dantiisu ay keensato doonay hadhow ina iska seexdo weliba qoladii dhakhaatiirtu waxay dhahdeen hore iskaga casheeyo oo si aaba ma garanaysa <laughs> diidaya ma jiro wallahu aclam bila tawfiq wasalaamu calaykum